نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد yquul imaam abu cabdilaah muxamed bnu ismaaciil albuhaari raximah llahu tacaala baabun qowl muxadii ama baabu qowli lmuxadi ninka muxadidkaa hadalkiisa ayuu baab u yahay uu ku hadlaya xadaanaa aw ahbaranaa wa amba'ana yani ninka muxadidka erayada inuu isticmaalo ayuu baab u yahay xadiidka marka laga hadlayo qaabka loo kala qaadanayo maadaama xadiidku uu sanad leeyahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay ka qaateen saxaabadana taabiciin ay ka qaateen taabiciintana taabicu taabiciin ay ka qaateen iyagana tabacul atbaac ay ka qaateen oo loo kala dambeeyey qaababka ay u kala qaadanayaan ama ay u gudbinayaan ayuu imaamu lbukhaari wax ka tilmaamaya waxaa loo yaqaanaa waxa weeye aqsaamu taxamul wa siyaqu lada qaababka xadiidka loo kala qaato miyaad ka maqashay mise waad ku dul akhriday mise kitaab buu ku siiyey mise waa kuu ijaazeeyey waa qaababka xadiidka loo kala qaato qaabka aad u qaadato wax munaasibana waa inaad ku gudbisaa iyadoo laguu ijaazeeyey suuragal maaha qofku inuu idhaahdo xadaana ama samictiyo wixii la waqaala lana xumaydiyu xumaydi waxau nagu yidhi waa shiikhiisa wey cabdulaahi bnu zubayr almaki alxumaydi waxa uu yidhi kaana cinda bni cuyaynata ibni cuyayna agtiisa waa sufyaan bnu cuyayna xadaanaa waahbaranaa waanba'anaa wasamictu waaxidan afartaasiba agtiisa isku macnay ahaayeen oo ma kala qaadayn xadaanaa iyo ahbaranaa iyo ambaanaa iyo samictu iyo samictu waa madhabta ibnu cuyeyne sidaa laga soo naqliyey laakiin muxadiiinta agtooda waa kala awood badan waxa uga awood badan samictu iyo xadaana labadaasaa ugu xoog badan ahbaranaana xilligii dambe waxaa loo isticmaalay qiraa'ada oo inoo soo socota ama alcardu cala shaykh shaykha in loo bandhigo ayaa intii dambe loo isticmaalayay ambaanaana yaduna waa kasii hoosaysaa oo waxa weeye xiliyadii dambe iyada waxaba loo isticmaalayay ijaazooyinka iyo wixii lamida ah. ijaazada loo isticmaalayay laakiin waa madhabta ibnu cuyayna sida laga soo naqliyey asal ahaanna waa sidaas laakiin waa isilaax muxadisiintu ay ku heshiiyeen musalaxa lagu faahfaahaya waxay ku kala awood badan yihiin marka xadaana iyo samictu isdhinac dhigayaan samictu waxaa laga fahmayaa oo ay ku caddahay inaad maqasho dhagahaga ku maqashay halkaasay ku xoog badanta samictu oo xadaanaa iyaduna waxay ku xoog badan in adiga laguu sheekaynayay waayo samictu waxay aqbalaysaa inaan xadiikaa lagula doonayn laakiin dhuumaalaysi inaad ku dhagaysatay waxaad odhanaysaa samictu laakiin shiikhu adiga kuma wadin ragga qaar baa xalqada inta laga caydhiyey daaqada ka dhegaysanay markaa samictu hadduu idhaahdo waxa weeye gar buu u leeyih waayo waa maqlay laakiin xadaana waxa weeye isaga loogalama jeedin macna tusaalaan uga jeedaa tafaasiil iyo tafaariic bay culimmadu sheegaan ay ku kala xoojinayaan laakiin guud ahaan macaanidoodu waa isku dhowdahay khaasatan samictu iyo xadaana labadaasaa ugu waaweyn wa qaala bnu mascuud ibnu mascuud waxaa wili xadaana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm wa huwa isaguna alsaadiqu almasduuqu waa kii runta sheegayay almasduuqu waxa weeye runta loo sheegayay maxalushaahidku waxa uu yahay waa xadiika ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummi xadiikii mashhuurka ahaa arbiciinkana ku sugnaa maxalushaahidku waxa uu yahay ibnu mascuud baa wuxuu leeyahy xadaana rasuul اllah xadiika looma jeedo waxaa loo jeedaa lafdiga uu kaga warinaya ibnu mascuud nabiga calayhi salaau wasalam wa qaala shaqiiq wa shaqiiq bnu salma abu waa'il can cabdillaah cabdillaah haddii ahlulkuufa ay ilaaqaan waxaa looga jeedaa cabdullaahi bnu mascuud aw jaraa bikuufatin fahuwa bnu mascuudin yuraa bay yidhahdaan muxadiiintu ahlulkuufa hadday yidhaahdaan cabdullah oo ay ilaaqaan waa cabdulaahi bnu mascuud ahlulmadiina haddii ay idhaahdaanna ahlulmadiina hadday cabdulaahi yidhaahdaan waa cabdulaahi bnu cumar wey ahlu makkatana waa cabdulaahi bnu cabaas ahlu shaam cabdilaahi bni camr bn alcaas cabdilaahi bni camr bni alcaas taas waxay ka anfacaysaa marka cabdulaahi la yidhaahdo looga jeedo dadka ka warinaya eeg halkay ka soo jeedaan an cabdlaahi waa ibni mascuud weeye waayo shaqiiqu waa kuufi wuxuu idhi samictu nabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga ayaan maqlay kalimatan kelmad baan ka maqlay yani hadal baan ka maqlay wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am kelmad baa la isticmaalay laakiin kalaam ayaa looga jeedaa kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha asdaqu kalimatin qaalaha shaacir waxaa looga jeeda jumla looga jeeda waqaala xudayfatu xudayfatu bnu lyaman waxaa uu yidhi xadaanaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam xadiiayni laba xadii buu noo sheegay waanoo iman doonaa yani wuxuu isticmaalay xadaana waqaala abulcaaliya alriyaaxi oo loo yaqaana rufayc bni mihraan waa talaamiiddii waaweynaaye ibni cabaas abulcaaliya waxa uu yihi can ibni cabaasin can nabiyi sal اllah alayh waslm fima yarwi can rabihi halkaana siiqatu canwi abulcaaliya ibnu cabaas can buu kaga warinaya ibnu cabaasna nabiga alayhi salaau wasalaam can buu kaga warinaya nabiguna alayhi salaau wasalaam alle wuxuu kaga warinaya can laakiin hadda labada horaa loo jeeda iiqatu canna waa siiqa muxtamila yani waxay ixtimaalaysaa qofkaasi qofkaa inuu ka maqlay iyo inaanu ka maqan labadaba waa aqbalaysaa wuxuu odhanayaa can fulaan hebel marka ma isagaa ka maqlay mise cid uga sheegtay labadaba hadalku waa aqbalaya hadduu mudallis yahay wax qariyana laga aqbali maayo ilaa uu caddeeyo xadaa iyo wixii la mida mudallis yahay haddii aanu ahaynna waa aqbalayaa laakiin malliqaabaa la shardinaya kaa uu ka cancanaynaya inuu la kulmay mise waxa ku filan inay xilli wada nool yihiin bukhaariyo muslim baa isku haya labadaba ijmac baa lagu soo naqliyey kutubna labada masaleba waa laga alifay qole bukhaari difaacaysa iyo qole muslim difaacaysa waman rawaa bican waana faxkumi biwaslihi in illiqaau yuclami walam yakun mudallisan waqiila la waqiila an naqtac wacama ansila wamuslimun yashri tacaasuran faqat wbacduhum tuula صaxaabatin sharad in illiqaau yuclami waa ti bukhaari wey waa tan la xoojinayo xagga dambena waxaa la tilmaamay muslim yashri tacaasuran faqad labada qofee can isu isticmaalaya inay isku xili yihiin baa ku filan isku xili inay yihiin laakiin ta bukhaari baa xoog badan xadiikana u ilaalin badan walidalik bukhaari iyo muslim waxyaaba ay ku kala awood badan yihiin bay ka mid tahay bukhaari inuu masalada adkeeyey muslimna uu fududeeyey وqال أنس أنس waxa uhi عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وعن عنdي وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل يعني صيغadii can tusaalayaasheedii wey قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البغدادي wuuna soo maray qال xadثna إسmاعيل بن جعفر بن أbي كثير المdني horaynuu soo maray عن cabداللahi بن ديناr عن بن cمر qال waxa ui qاla رasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم إna min الشhaجر geedaha waxa ka mida شhaجaraةan geed baa ka mida waa waxa mufradkiisa iyo jamciisa ismu jinsin jamciyin baa la yidhaahda mufradkiisa iyo jamciisa tabaa lagu kala soocaa haddii ta la geliyana waa keli haddii laga gooyana waa jamac shajaratun shajar baqaratun baqar ina min ashajar geedaha waxaa ka mida shajaratan geed baa ka mida laa yasqudu aanu dhicin waraquhaa aanay dhicin riwaayadka qaar waxa ku yimi laa yataxatu waraquha waa dhaashdhaashka buux yani tilmaamaheeda la ishaaraya marka yani sidaana ma aha sidaana ma aha sidaana ma aha waayo geedtimireedku meelaha ugu badanee u ka baxa waa madiina ahlulmadiinuu la hadlayay haddii geedtimireed laga hadlayo xogtiisa waa hayaan laa yasqudu waraquhaa caleenteedu aanay dhicin wainaha iyadu milu lmuslimi waa muslimka oo kale ama maalu lmuslimi waa muslimka oo kale maalu iyo milu labadaba waa isku macne faxadiuunii ii sheega maa hiya waxa ay tahay ii sheega xadiuunii nabigu wuxuu leey calayhi salaau wasalaam ii fawaqaca naasu dadku waa ku dhaceen fii shajari lbawaadi geedihii miyiga ayay dadku ku daateen oo ay ka wardooneen oo qof waliba geed buu sheegay uu u malaynay qaala cabdullah waa bnu mascuud wey waxa uu yidhi ee cabdulaahi bni cumar waa ku dhacay fii nafsii naftayda annaha nakla inay tahay geedtimireedka inay tahay fastaxyaytu waan xishooday wuxuu hi wafi lqowmi abu bakri wacumar laa yatakalamaan fahibtu an atakalama duunahuma sida alfaada kale aynoo sheegaysa inoo iman doonta qoomka fadhiyey meesha waxaa ka mid ahaa nabiga la fadhiyey abi bakar iyo cumar waxaan arkay iyagoo aamusanoo aan jawaabayn cumarna waa abihi iyagoo aan jawaabayn waan ka haybadaystay iyagoo aamusan anigu inaan jawaabo dadiisuna may weynayn adabtiisay ka mid uma qaaluu waxay idhaahdeen xadinaa noo sheeg maa hiya yaa rasuul allah geedkaasi waxa uu yahay noo sheeg qaala waxa uhi nabigu hiya nahla waa geed timareedka wey sida riwaayaadka kale tilmaamayaan cabdulahi bni cumar waxa ayaan aabba u sheegay inaan waxa weeye garanayay oo waxa uu ihi yaa abatii waqaca fii nafsii anaha nahla cumar waxa uu kuui maa laka laa tatakalam oo maxaad u sheegi weyde oo aad ugu hadli weyde dabeedna waxa uu i waan haybadayste idinkaan idinka haybadayste dabeedna cumar waxa uu i wallaahi la an qultaha axabu ilaya min kada wakada ilaahay baan ku dhaartay haddaad sheegi lahayd wax walba waan ka jeclaan lahaa wax walba waan ka jeclaan lahaa yani wuxuu uga jeedaa waalidku waa jecelyahay ilmihiisu marka galo la joogo inuu jawaabtii la garan waayo uu ku jawaabo waalidka waa farax gelinaysa baabka iyo xadiidku say isu mutaabaqaynayaan waa arkaysaan nabigu calayhi salaatu markuu saxaabada ka codsanaya inay wax u sheegaan wuxuu isticmaalay xadaa ayuu isticmaalay muslimka iyo geetimireedka in laysku shabaho meelahaydun insha allahu tacaala kaga hadli doonaa baabu arxi limaami lmasalaa cala asxaabihi wuxuu baab u yahay arxi imaam imaamku inuu ku soo tuuro almas'alata mas'alada cala asxaabihi asxaabtiisa liyakhtabira si uu u imtixaano maa cindahum agtooda waxa ahaatay oo min alcilmi cilmiya yani marka cilmiga la kala qaadanayo asaaliibta wanaagsan ee nabigu isticmaala calayhi salaau wasalaam afdal mucallim buu ah almucallim alwal buu ah qaabka cilmiga loo gudbiye dadka wax loo baro nabigu meeshii ugu fiicnayd buu ka gaadhay calayhi salaau wasalaam kutub baana hadda tarbawiyiintu ama kuwa adhakeshika ka hadla ay ka alifeen laga qaadanayo waxyaabo badan nabiga calayhi salaau wasalaam waxyaabaha waxaa ka masalada dadka in loo bandhigo inta aan cilmiga loo sheegin si ay u soo jeestaan u daneeyaan isu weydiiyaan markay jawaab waayaan dabadeedna loo sheego masalada haddii qofka sidaa loogu sheego hore uma ilaawo dhaqsana waa u fahmaa xadiikii hadda laynoogu soo celinayay qaala waxa uhi abu cabdillaah xadaana khalid bnu mahlad alqawaani khaalid ibnu makhlad alqawaani waa nin laga hadlay xifdigiis culimmada qaarna waa daciifiyeen laakiin imaam lbukhaari axaadiistiisa waa soo xushay xadiidka la yidhaahdo man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadii lwali culimada daciifinaya ninkan ay u daciifiyeen bukhaari baa la keliyoobay muslim soo saarin cilada lagaga hadlayaana waa khaalid ibni mahlad alqawaani waa ninkan wey qaala waxa uhi xadaana sulaymaan waa ibnu bilaal ataymi horaynuu soo mar qaala xadaana cabdullaahi bni diinaar can ibni cumar can nabiyi sal اllahu alayh wasalam hadda bukhaari waa arkaysaan xadiikii laba jeeroo isku xigta ayuu inoo soo celiyey laba baabna waa ku kala sheegay waxyaabaha ku kalifaya xadiika inuu soo celceliyo waa inuu baab walba masale cusub ama faaiid cusub uu ka qaato waayo bukhaari wuxuu aad u danaynaya xadiika fiqigiisa iyo fahamkiisa ayuu aad u danaynaya laakiin maca dalika qaacidadu waxay tahay saynu muqadimada kusoo tilmaanay xadiika hadduu soo celiyo waa inuu waxun ka badelaa khaaatan sanadka xadiikii hore shiikhiisu qutay buu ah utayb shiikhiisuna ismaaciil buu ah ismaaciilna waxaa u shiikhaa cabdulaahi bni diinaar haddana shiikhiisu waa khaalid oo ka qaatay sulaymaan ibni bilaal cabdilaahi bni diinaar cabdilaahi bni diinaar bay isugu imanayaan yani bukhaari caadadiisay tahay iyo farshaxannimadiisa shaygoo sidiisa inaanu soo celin waayo waa laga daalaya isagoo sidiisa hadduu soo noqdo faa'iide cusub oo ay kamid mid tahay takhiiru uruqi walasaaniid sanadku inuu badan yahay oo xadiikan asaaniid kala duwan inuu hayo maqsuudka noocaasa waa uga jeeda haddii la yidhahdo khaalid ibnu makhlad ayaa laga hadlayna xagga hore qutaybo nin weynabaa ku fadhiya oo aan hadal lahayn fawaaid badan baa ku sugan qaala waxa uu ihi can nabiyi sal allahu alayh qaal ina min ashajari geedka waxaa ka shajaratan geed baa ka mida laa yasqudu waraquha calanteedu aanay dhacayn wa inaha yadu maalu muslimi muslimkay la mid waxay kala mid tahay nafcigu inuu badan yahay oo qofka muslimka ah asal waxa u ah inuu nafcigiisu badan yahay waxa laga faaiidaya inay badan tahay geedtimireedkuna waa wada nafci wey khayrkiisu waa badan maalintay soo baxayso ilaa xitaa markay dhimato waxa wey waa laga faaiidaysanaya midhaheediibaa la cunaya caleenteediibaa gurya laga dhisanaya jirideediibaa weelal laga samaysanaya alaabo kale wax walbo ka mida ah. xitaa laga samaysanaya lafaheedii midhaha lafteeda laftimireedka xoolihii baa la siisanaya oo calaf iyo daaq looga dhigaya wax la tuuraya ma laha muslimkana sidaasaa asal u ah inuu wada faa'iido yahay qaala waxa uhi fawaqaca naasu dadku waa ku dhaceen fii shajari lbawaadi qaala cabdulah waxa uhi ibni cumar fawaqaca fii nafsi nafteeda waxa ku dhacday anaha nahla uma qaaluu waxay idhaahdeen xadinaa noo sheeg maa hiya waxay tahay ya rasuul allah qaala waxau hi hiy nahla waa geedtimireedka ya waxbaan ka booday hadda kii dambenu jognaa isku khaldina maka dambe aniga iguma jirto ya nusakhda qaar baa qoraya ma inay ka maqantaa baabwuu baab u yahay maa jaa wixii ku yimi fi cilmi cilmiga iyo wa qowlihi tacaala waqul rabbi zidnii cilma rabbiyow cilmi ii ziyaadi alqiraa'atu akhrinta iyo walcardu bandhig cala lmuxadii muxadidka loo bandhigo baabkeedii wey nusakhdu way iskhilaafsantaha qaar sidaan u akhriyey baabun maa jaa fi lcilmi wqowlihi tacaala wqul rabi zidnii cilma nusakda qaarna waxay ka dhigayaan baabon alqiraa'atu wاlcardu cala lmuxadi nusakda qaarna waa sidaas laakiin ka horaynu ku soconayn wuxuu baab u yahay alqiraa'a akhrintii oo hadda looga jeedo cala shaykh baa axaadiistii la maqashiinaya si uu kuugu ogolaado axaadiistaa inaad ka sheegto waalcarduna waa la mid axaadiistiibaad u bandhigaysaa shiikha u bandhigaysa waa qaabka labaad ee xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ama cilmiga loo kala qaato ama cilmiga loo kala qaato xaaladda koowaad ee asaaska ah waa shiikhu inuu cilmigii sheegayo ardayduna ay dhegaysanayso waa sida la yaqaano xaaladda labaad ardaygiibaa cilmigii soo diyaarsanaya shiikhuna waa ka dhegaysanaya uuna saxayaa wixii uu khaldo waana u ogolaanaya xaalada labaad cardi baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa alqiraa'atu cala sheikh baa la yidhahda labadu waa isku macni laakiin alqiraa'atu hadda cala sheikh laguma qaydin laakiin ta ku qaydaysa cala almuxadid haddii la ilaaqo waa ayu qira'a lilxadiid weeyi laakiin qiraa'atun cala sheikh baa looga jeeda yadaa ku xigta samaac min lafdi sheikh yadaa ku xigta wa bacda da qiraa'atun cardan dacaw yani samaaca dabadi qira'a ku xigta waxayna ku magacaabeen cardibay ku magacaabeen bukhaariyadiibuu meesha ku tilmaamaya waa sida macalimiinta qur inta badan looga baxo macalinku ardayga qur waa u taasi tixgelin badan ma laakiin markuu ijaazaynaya waa markuu ka dhegaysa soomaa markaasuu leeya waad dhaaftaa ama waad si baad uga baxda marka hore waa u waa qaadanaya kitaabkiisa laakiin tatixgelinta leh inuu halkaa dhaafay ama suuradda ka baxay ardaygaa u imanaya macalin uu ka dhegaysanaya markuu ka dhegaysto wuxuu leeyaha waa khalaas wey waa ansaxan waa cardi wey waa sida loo kala qaato xadiikana culimadu waa kala qaadanayay wara'a waa arkay alxasanu waa xasan albasri wاthawriyu sufyaan bnu saciid athawri wamaliku imaam malik alqira'ata jaa'izatan qiraa'adu inay bannaan tahay bay arkeen inay bannaan tahay waxtaja bacduhum barhkood waa u daliishadeen fi lqira'ati cala alcaalimi caalimka in lagu dul ahriyo bixadiii dimaam bni aclaba qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxau hi allahuma ilaahayba amaraka ku amray an tusaliya salawaat asalawaat salawaadka inaad tukato ma ilaahay baa ku faray qaala linabiyi sal llahu alayh wasalam dimaam wuxuu ku yidhi nabiga allahuma alle amaraka ku amray an tusaliya salawaat salawaadka inaad tukato qaala wuxuu hi nabigu nacam ha qaala waxaa uhi waa bukhaari fahadihi tani qiraa'atun waa qiraa'o cala nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga lagu dul akhrinayo ahbara dimaamun dimaam waa u sheegay qowmahu qowmkiisa bidalika qaabkaasuu ugu sheegay faajaazuuhu dabadeedna waa waa ka qaateen oo waxa wey waa ka wareeyeen waxtaja waa daliishaday maalikun maalik bisaki wuxuu daliishaday waraaqaha lagu qoro markhaatiga kaasoo yuqra'u lagu dul ahrinayo cala alqowmi qowmka fayaquuluuna waxay odhanayaan ashhadanaa waana maragashaday fulaanun hebel yani saki waxaa la yidhaahdaa waxa lagu qoro daymaha iyo iqraarka in wax laysu qiro hebel inuu intaa igu leeyahay ayaa lagu qorayaa meesha dabeedna dadkii la doonaya markhaatiga in la gashado ayaa waxa loo soo qaadanaya warqad baa loo soo qaadanaya waa saki oo uu leeyahay ana fulaan bnu fulaan ashhadu wa uqiru waxaan qiraya ana lifulaan calaya kada wakada wakada waxaan halkan ku cadaynaya oo ku qiranaya hebel alaabta noocaas ama deynta noocaasa inoogu leeyahay wuxuuna ka ahrinayaa kitaab ama warqad qolada markhaatiga noqonaya waa dhegaysanayaan waxaasaanay markhaatiga ku gelayaan natus odhan maayaan waxa ku qoran meesha natus odhan maayaan odhan maayaan waxaad isku leedihiin natus iyo wixii la ay waxay ku kaaftoomayaan waxa ay maqleen ayay markhaati ku noqonayaan imaamu maalik ayaa u daliishaday masaladaas xadiika nabiga alayhi salaau wasalaam qaabka in loo kala wariyo fiqiahaana waa bannaan wa yuqra'u dalika waa la akhriyayaa qiraa'atan qiraa'a calayhim dushooda way dhegaysanayaan markhaatigana sidaasay ku gelayeen wa yuqra'u waa lagu dul ahrinayaa cala almuqri'i mucallinkii qur-aanka fayaquulu waa odhanayaa alqaari'u kii akhrinayay ardaygii aqra'anii fulaanun hebel baan qur-aanka ka qaatay qaala waxau hi xadaana muxamed bnu salaam albikandi laamta waa la khafiifinaya saynu soo tilmaanay qaala xadaana muxamed bnu lxasan alwasiti can cawf bni abi jamiilat alacraabi can ilxasan bni abi lxasan albasri qaala waxau hi xasan laa ba'sa wax dhibi kuma sugna bilqiraa'ati cala alcaalimi ninka caalimka ah xadiidka in lagu dul akhriya wax basiya malaha barana muxamed bnu yusuf alfirabri waa raggii imaam lbukhaari wax ka warinayay hadalkana waxaa leh ruwaaddii isaga ka sii warinayay waxadaana muxamed bnu ismaaciil albuhaari waa shiikha kitaabka leh qaala waxa uhi xadaana cubaydullahi bnu muusa alcabsi can sufyaan wa athawri qaala waxa ui ida quria haddii lagu dul ahriyo cala lmuxadii muxadika falaa ba'sa wax dhiba ma ahan in an taquula qofku inuu yidhaahdo xadaanii inuu idhaahdo wax dhiba ma laha taasina waa masale cusub shiikha haddii adugu aad ka maqlayso aad ka dhegaysato adugu xadaanii inaad isticmaalayso waa laysku waafaqsanyi waxna lagu qaydi maayo laakiin cagsigu haddii uu dhaco oo adigu shiikhii aad axaadiista u sheegayso kadibna uu kuu ogolaanayo axaadiistii shiikhaad ku dul akhriyaysaa ma la odhanaya xadaanii halkan waxaa la yidhi laa basa sida laga sheegay sufyaan athawri dhib ma laha xadaanii isagu kuuma sheegin ee adaa u sheegay kadibna waa kuwa ogolaaday culimmada qaarna waxay leeyihiin maya haddii xadaanii la isticmaalayo waa la qaydaya muqayidan qiraa'atan laa mulaqa yani waxaa lagu qaydayaa xadaanii qiraa'atan ayaa lagu qaydaya laakiin xadaanii oo keliya la odhan maayo waa masl khilaafiya laakiin madhabta awri baa ka dadka ku tegey in la ilaaqi karo xadaanii wixii aad shiikha ka maqashay qaala waxa uhi wasamictu aba caaimin aba caaim annabiil waxaan ka maqlay adaxaaku bnu mahlad yaquulu isagoo le can maalikin wa sufyaan labadaba waa sufyaan athawri iyo maalik bnu anas iyagoo leh alqiraa'atu cala alcaalimi wa qiraa'atuhu sawaaun alqiraa'atu cala alcaalim caalimka inaad ku dul akhrido iyo isagu inuu kugu dul akhriyo aad ka dhagaysato labadaasi waa isku darajo weeye ayib aqwal baa ku sugan ma isku midba mise waxa xoog badan samaaca shiikha laga maqlayo mise waxa xoog badan alqira'atu cala shaykh aqwaal bay kala yihiin wa kownuha arjaxa mima qablu w saawathu aw taharat khulfun xakow bay yidhahdeen kownuhaa arjaxa qablu shiikha in laga dhagaysta afkiisa inay ka xoog badan tahay aw saawathu ama inay la siman tahay aw ta'aharat ama inay ka dambayso waa sida loo badan yahay khulfun xakow waa khilaaf la xikaayooday saddexdaa qolbaa ku sugan culimmada odhanaya way siman yihiin labadaas shiikhu inuu kaa dhegaystay adigu inaad shiikha ka dhegaysato oo aad ka maqasho waxaa ka mida ah saddexdaa caalimee waaweyna la sheegay sufyaan athawri iyo imaam iyo sufyaan walow lagaba yaabo min baabi almubaalaqati fi ljawaas inay sidaa u leeyihiin waayo waxaa dhici karta sawaa in looga jeedo mia boqolkiiba boqol waa siman yihin oo waa isku martabo ama in looga jeeda sawa xagga labadaba in wax loogu gudbinayo waa ka siman yihiin laakiin marka hoos loo sii dhaadhaco waxaa laga yaabaa inay mid awood badan tahay macnaha waa ixtimaalaysaa laakiin inagu daahirkeenu ku wadayna waayo markaad laba hay hay laysku hayo waayo qiraa'adiibaa hadal la geliyey marka shay laysku hayo aad doonayso ka kale inaad haleeshiiso qofku wuxuu odhanayaa wax farqi uma dhexeeyo labaduba waa isku mid labaduba waa isku mid in la tixgelinayo marka musaawaadku halkaasuu ixtimaalaya laakiin waa madhab jirta weeye inay siman yihiin xagga mansilada iyo martabada qaala abu cabdilah waxaa weli marka khulaasada qiraa'atu cala shaykh markii dambe muxadiiintu way ku ijmaaceen waa la ysku waafaqay walaakaruuna xakaw ljmaaca ahdan biha waalqaw nizaaca muxadisiinta badankoodu waxay xikaayoodeen alqiraa'atu cala sheekh in wax lagu wariyo qaadasho la qaadanayo nisaacii mar galayna waa laga tegey oo waa la ilqeeyey oo wax ka soo qaad maleh qaala abu cabdilah waxaa wuri xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atiniisi hore inuu soo mar qaala waxa ui xadaana lay waa lay bnu sacad can saciid huwa almaqburi waa saciid bnu abi saciid an shariik bni cabdilaahi bni abi namir alqaadi waa nin xifdigiisa aad looga hadlay wey dacfi baa ku sugan sida awgeed xaafidku markuu soo jamciye aqwaasha laga yidhi wuxuu ku soo gabagabeeye waa saduuqun yukhti hadduu odhan lahaa saduuqoo keliya min rijaali lbukhaari ma noqdeen waa nin xaalkiisu dhexdhexaad yahay wamaca dalika yukhti akhtaana waa leeyihi gafafkuu galayna waxaa uu wax isku khalday xadiiulisraa walmicraaj inoo iman doona waa meelaha waxa weeye khaladada badani kaga dhaceen xifdigiisu saa uma sii weyneyn laakiin imaam lbukhaari wuxuu u soo saaray ayuu u soo saaray almuhim waa ragga la naqdiyey ee bukhaari ku sugan buu ka mid yahay anahu samica anas bna malik yaquulu isagoo leh baynamaa xili naxnu aanu nahay juluusun kuwa fadhiya maca nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga aanu la fadhino fi lmasjidi masjidka aanu la fadhino dahala waxaa soo galay rajulu ninbaa soo galay calaa ximaarin dameer fuushan calaa jamalin awr fuushan calaa jamalin awr buu fuushan yihi fa anaakhahu waa ku dabray fi lmasjidi masjidka gudihiisa yani faanaakhahu waa fadhiisiiyey fi lmasjidi masjidka ayuu fadhiisiiyey uma caqalahu waa dabray oo dabarkiibuu ku xidhay uma qaala lahum wuxuu ku yidhi ayukum kiinebaa muxamedun muxamed ah wlxaal annabiyu sal allahu alayh wasalam nabiguna uu yahay muttakiun mid dingiiga bayna dahraanayhim dhexdooda uu nabigu dhexdooda fadhiyo faqulnaa waxaanu ku nidhi hada waa kan alrajulu ninka ah alabyadu cad almuttakiu ee dingiiga waxaa inoo iman doona baabka tilmaamaha nabiga calayhi salaau wasalaam lam yakun biاlbyadi nabigu ma caddayn laakiin waxaa lagu sii sifeeyey caddaantaas almhaqi yacni caddaan amhaqa oo aad moodo qofka diirku inuu ka dhacay oo aad u cad nabigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam marka caddaantani waa caddaan caadiya caddaantaa la diidayna waa caddaantii zaa'idka ahayd arajul abyad lmuttaki ee waxa weey dingiyga faqaala waxa wuri lahu rajulu ninkii wuxuu ku yihi wadimaan ibna cabdilmualib ay yabna cabdilmualib ina cabdilmualibow waxa la xadfay xarfu nidaagii baa la xadfay yaadii baa la xadfay faqaala lahu nabiyu sal allahu alayh wasalam qad ajabtuka waan ku ajiibay ee hadal faqaala rajulu linabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu nabiga ku yihi ninkii inii anigu saailuka waan ku weydiinaya famushadidun calayka waan kugu adkaynaya fi lmasalai suaasha falaa tajid calaya ha ii cadhoon nafsika naftaada yani min almawjida baa laga keenay waa cadhadii faqaala wuxuu hi nabigu sal i weydii camaa badaa laka wixii kuu muuqda faqaala wuxuu hi asaluka waan kugu weydiinayaa birabbika rabbiga iyo warabbi man qablaka kuwii kaa horeeya rabbigooda ayaan kugu weydiinayaa allaahuma ilaahay baa arsalaka kuu diray ila naasi dadka dhammaantii ila naasi dadka kullihim dhammaantood faqaala waxau idhi allaahumma nacam waxa weeye ilaahayow haa yani waa hadal jawaab looga jeedo allaahuma nacam litaakiid iljawaab baa looga jeeda nabiga wuxuu u sheegay calayhi salaau wasalaam macluumo wuxuuna doonayaa macluumadaas inuu hubiyo masalada inuu hubiyo allahu arsalaka linaasi kullihim nabigu sidaa ugu sheegaya nabiguna wuxuu ugu jawaabay waa sidaas masalada waxa sheegay dimaan baa sheegay nabiguna calayhi salaau wasalaam waa ku waafaqay wa qira'atu cala shaykh wuxuu uhi nabigu allahuma nacam qaala waxau hi anshuduka billaah ilaahay baan kugu abhinaya asaluka billaah ilaahay baan kugu weydiinaya allaahu ma ilaahay baa amaraka ku faray an nusaliya inaanu tukanno alsalawaat alhams salaadaha shanta ah fi lyowmi walleyla maalintii iyo habeenkii qaala waxa uu hi nabigu allaahumma nacam haa qaala waxa uhi anshuduka billaah ilaahay baan kugu weydiinaya allaahumma ilaahay baa amaraka ku amray an nasuuma inaanu soonno hada shahra bishan oo min asanati sanadka ka mida qaala wuxuu hi nabigu allaahuma nacam qaala wuxuu hi anshuduka billaah ilaahay baan kugu weydiinayaa allahu amaraka ma ilaahay baa ku faray an ta'huda inaad ka qaado haadihi tan asadaqata sadaqada ah min ahniyaaina kuwa akhniyadayada ah fataqsimaha kadibna aad u qaybiso calaa fuqaraa'ina kuwa yaga baahan akhniyadii baa la sheegay akhniyada waxa muqaabil ku ah dadka fuqarada ah waa ilaa zakada waxaa loo qaybiyaa siduu alla sheegay sideed qaybood baa loo qaybiya sideeddaa qaybood waxaa ugu muhiimsan ama haaliba oo sida badan zakada la siiya waa dadka baahan wey sidaasaa fuqarada loo sheegay laakiin kuwii kalena waxa wey waa la socdaan meelihii lagu bixinayay ama fuqarada waxaa loo sheegay min baabi almuqaabala maadaama akhniyadii ay bixinayso oo iyagoo ay bixinayaan in la siinayo lidkooda sidaasaa loo sheegayna waa layidhi faqaal nabiyu sal allahu alayh waslm waxau i allahuma nacam faqaala rajul nink waxau ii aamantu waxaa rumeeyey bima jita bihi wixii aad la timi wa ana aniguna rasuulu man waraa'i cidda iga dambaysa ayaan erga u ahay oo min qowmi qowmkayga iga mida iyagaan ka socdaa wa ana aniguna dimaam bnu aclaba ayaan ahay ahuu bani sacd bni bakrin oo waxaweye qoladaa ka soo jeeda yani qoladaasaan la dhashay waa qabiilkiisii wey warawaahu xadiidka waxaa soo wariyey muusa waa muusa bnu ismaaciil atabudaki wa caliy ibnu cabdilxamiid alsdi almaki can sulaymaan ibn اlmugiira alqaysi can haabit ibni aslam albunani can anas ibni malik can الnabiyi sal اllahu alayh wasalam yacni waa sanad kaloo mutaabaca ah bihada ay bihada alxadii xadiidkan isaga ah waa sanad labaad wey oo mutaabaco xagga dambe ka keenay baabun wuxuu baab u yahay marka xadiikanna maxalu shaahidka iyo baabku say isu waafaqsan way caddahay ninka loo yaqaano dimaam ibnu thalaba ayaa masaa'il uu hayay oo uu hore u maqlay ayuu nabiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam si uu ugu bandhigo nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ogolaado nabiga kama sugin calayhi salaatu wasalaam ee isaga ayaa sheegayey muu odhan maxaa nagu waajiba maalinta iyo habeenka ee wuxuu sameeye macluumaadkii uu hayay buu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiguna waa ku waafaqay waana sida xadiidka loo wariyo marka qaabkaa loo kala qaadanayo waxaana ku filan aamus baa ku filan haddii lagu jawaabo nacam waa sida ugu akmalsan wey ee ugu habboon ardaygu shiikhuu ku dul ahrinaya dabeedna shiikhu wuxuu leeyahay sax waxa weeye ama nacam ama waad saxsan ama waad ka baxday ama waad saad u sheegtay xaaladda noocaasa waa laysku waafaqsanyih xaaladda labaad waana sida inta badan dhacda inuu aamuso aamuskaa uu aamusay lafteedu waa muwaafaqa sida loo badan yahi baabun wuxuu baab u yahay maa yudkaru waxa la sheegayo fi lmunaawalati munaawalada lagu sheegayo almunaawala waa wixii gacanta laysaga dhiibaye laysa siinayay munaawala iyo wa kitaabi ahli lcilmi qoraalka ahlulcilmigu ay qorayaan bilcilmi cilmiga ila buldaani ay ilaa ahli lbuldaani culimada baladada jooga ama ardayda joogtana ay u qorayaan cilmiga ay isu qorayaan kutubta ay isugu qorayaan ee la ysu gudbinayo halkana wuxuu kaga hadlayaa laba qaab oo xadiidka loo kala qaato mid waxaa la yidhaahdaa munaawalo oo kitaabkan ayaa shiikhu qacanta ka gelinaya wuxuu ka odhanaya kitaabkaas axaadiistaydii baa ku sugan ee iga wari kitaabkiibuu shiikhu u dhiibaya ardayga waana u ijaazaynaya siintaa uu kitaabka siinayaa munaawalo la yidhaahda waxaana munaawaladaasi ay noqonaysaa mid wax lagu wariyo ijaaza inay la socoto ijaaza inay la socoto oo uu idhaahdo kitaabkayga hoo axaadiita ku suganna iga wari sidaa haddii loo dhigo waxay idhaahdeen bal qiiladii tucaadilu samaaca wa aakharuuna fadaluuha wlasax waxa weeye eh, aqwaal bay culimmadu ka leeyihin haddii sidaa loo dhigo yani kitaabkiibuu u dhiibaya waxaana la socotay ijaazo qole waxay leeyihiin samaaca inaad shiikha ka dhegaysato talaa ka awood badan waayo shiikhii waana kuu fasaxay kitaabkiisina waabuu ku siiyey wuxuu kuu siinaya inaad u soo celiso ammaan ahaan buu kuu siinaya si aad ugu soo celiso oo axaadiista aad u guuriso aad u naqliso ama cagsiga ardaygiibaa axaadiistii shiikha soo qoraya intuu meelaha ka soo egto ama arday ka soo qaato shiikha hore uga qaatay buuggii buu u keenayaa wuxuu odhanayaa shiikh buuggan ayaan doonayaa inaan kaa wariyo shiikhii waa eegaya markuu axaadiistii ka eego oo axaadiistii si ay waafaqdo ayuu dib ugu celinaya gacantuu uga dhiibaya gacanta ayuu uga dhiibaya qaababku waa badan yihiin laakiin muhimaddu waxay tahay fasax inuu weheliyo haddii fasax wehelin waa daciif waxba laguma wariyo waxba waxa weeye laguma wariyo wain yunaawi la maca alidni wala mac samaacii hada fawifaaqan baala haddii uu munaawalo sameeyo kitaabka u dhiibo oo aanu ka odhan waan kuu fasaxay ee wari ama aanu ku odhan waa axaadiistayda kitaabu buu isaga dhiibi waxa wey taa waa laysku waafaqsanyih hadduu kitaabka u dhiibo idhahdo waa axaadiistayda iga warina in lagu warinayo waa laysku waafaqsanyihi laakiin hadduu u dhiibo oo uu idhaahdo kaasi waa axaadiistayda laakiin aanu u fasixinna khilaaf baa ku jira xaalada dhexe munaawalada laga hadlaya masalada labaad waa kitaabu ahlilcilm ilaa ahli lcilm nin ardaya ayaa shiikh la xidhiidhaya warad buu usoo qorayay wuxuu odhanayaa shiikh baabka axaadiista ku timi ama axaadiistii musadad waxaad ka haysa shiikhii soo gudbi laba magaalay kala joogaan shiikha kalena waa usoo qoraya xadaana musadad xadaana musadad axaadiiii musadad ayuu usoo qoraya kadibna waa usoo gudbinaya kaasina waa qaab loo kala qaato waa kitaaba kitaaba kitaabatu shaykhi liman yadanu aw yagiibu aw yaxduru an waa qaabab kala duwan ardaygaaga kula jooga waad u qoraysa mid kaa maqanna waad u qoraysaa iyada lafteeda waxa loo baahan yahay fasax inuu weheliyo masaaishaas ayuu imaam bukhaari halkan inoogu tilmaamaya wa qaala anas anas waxaa wuri nasakha cumaanu cumaan waa qoray waa cumaan bnu cafaan almasaaxifa masaaxifta fabacaa biha wa u diray ila alaafaaqi magaalooyinka iyo jihooyinka kala duwan musxafkiibaa la qoray kitaab baa laga dhigay kitaabkiibaa loo qaybiyey magaalooyinka iyo jihooyinka kala duwan waxaa la xujaysanayaana waa qoraalkaas wey wara'a waa arkay cabdulaahi bni cumar waa cabdulaahi bni cumar ibn اlkhaaab weeye sida loo badinayo waxaa kaloo layidhi waxay ixtimaalaysaa cabdilaahi bni camr ibn اlcaas ama cabdilaahi bni cumar ibn caasim ibni cumar ibn اkhaaab alcumari ninkaana way ixtimaalaysa lakiin waxaa mashhuura cabdlahi bni cumar ibn اkhaaab saxaabigii inuu yahay iyo waa yaxya bnu saciid waxay arkeen oo ictiqaadiyeen iyo wa maalikun imaam maalik dalika kaas jaa'izan inuu bannaan yahay yacni labada masalaba ama masaladaasi inay bannaan tahay oo ah kitaabo in la sameeyo ayay arkeen ra'a bimacnaa ictiqada way ictiaadiyeen waxtaja waa daliishadeen bacdu ahli lxijaaj culimadii xijaaj qaar ka mida ah, maka iyo madiina xijaaj laysku odhanayay shiikhaasina waa xumaydi waa bukhaari shiikhiis cabdulaahi bnu zubayr weeye wuxuu u daliishaday fi lmunaawalati munaawaladii masaladii munaawalada kitaabka laysa siinayo bixadiii nabiyi sal allahu alayhi wasalam xayu meeshii ka taba wuu qoray nabigu liamiiri sariya guutada amiirkeedii waa cabdilaahi bnu jaxsh kitaaba kitaab waqaala waxau hi nebigu laa taqra'hu kitaabka ha ahriyin xataa tabluqa ilaa aad ka gaadhayso makaana kada wakada meesha noocaasa ama mawdica noocaasa ilaa aad ka gaadhayso kitaabka noocaasa hana furin hana ahriyin wuxuu doonaya nabigu calayhi salaau wasalaam markay fogaadaan nimankaasi ay fogaadaan waa awalu sariya markay fogaadaan inuu waxa weeye amarka nebiga calayhi salaau wasalaam halkaa lagu ahriyo walibana khiyaar la siiyo ninkii noqonayaana ha noqdo ninkii sii soconaya nala soconayaana ha nala socdo waa meel laga noqdona lama joogo waa mar la fogaaday waa mar la fogaaday naam ayib waxay yidhahdeen nin waalanbaa lagu hayo baa waxa weeye muddo iswaalay isagoo midhaa doonaya wax loo qabto maalintii dambaa la war wax lagu siiye miyaad caadi iska noqosid maad waallayne wuxuu hi meelaan ka soo noqdo ma joogo waxaan ku caanbaxay waalidii ya meelaan ka soo noqda ma joogo maxalushaahidku waxa uu yahay markay halkaa gaadhaan kitaabkii nabiga calayhi salaau wasalaam ayay waxa weeye xujaysanayaan oo daliishanayaan nabigu calayhi salaau wasalaam afka waxba ugama sheegin qoraal baa loo qoray qoraalkaana waxay akhriyayaan markay fogaadaan iyagoo nabiga ka maqan tiibay dhaqan gelinayaan oo xujaysanayaan waxaa dee nabigu u qorayna waa xadii wey wixii nabiga ka soo baxay calayhi salaau wasalam waa xadii falama balaqa dalika almakaan markuu meeshaa gaadhay waa amiirkii waa cabdilaahi bni jaxsh qara'ahu cala annaas dadkiibuu ku dul akhriyey wa ahbarahum waa u sheegay biamri nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxau ihi bukhaari xadaana ismaaciil bnu cabdillaah ibni abi uways alasbaxi qaala xadaanii ibraahim bnu sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf ma cusba an صالح wa بn kaysaan almadni an ibn شihaab wa زuhri an cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutbة bn mascuud axad الfuqahaaءi السabcة ana cabdالlahi bn cabaas ahbarahu waa u sheega ana rasuul اllahi salى اllah عalayh wslm bacaa waa la diray bikitaabihi kitaabkiisa kitaabkii uu u qoray waxa weeye kisra wuxuu la diray rajula nin waa cabdulaahi bnu xudaafata asahmi wa amarahu wuxuu faray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa caiimi baxrayn meesha baxrayn la yidhaahdo waa hadda meeshan shariye la yidhaahdo sacuudiga ku taalla damaam iyo meelaha la midka ah ilaa laga gaadhaya baxrayntan hadda la yaqaano jihadaas wey oo dee damaam meesha la yidhaahdo sacuudiga ah iyo meesha baxrayn magaalada la yidhaahdo waxaa udhaxaysa biriishar baa udhaxeeya oo abaaan kilomitra ah. jisrulmelik fahad baa la yidhahda ayaa udhaxeeya isku mandiqay ahaayeen fadafacahu waa u dhibay caiimu baxrayn oo loo yaqaanay almunir ibni sawa ila kisra ayuu usii gudbiyey oo halkaasuu barasabuga ah falama qara'ahu markii uu akhriyey kisra mazaqahu waa jeexjeexay kitaabkii nebiga faxasibtu waxaan u maleeyey ibnu shihaab baa odhanaya waxaan u maleeya ana bna musayib saciid bnu lmusayib qaala inuu yidhi fadacaa calayhim rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle waa habaaray an yumazaquu in la googooya kula mumazzaq googoyn dhammaanteed yacnii mulkigooda alla inuu googooyo sidaasaanay u dhacday maxalushaahidku waxa uu yahay nebigu calayhi salaau wasalaam kitaabkiisa ayuu u dhiibay oo u diray waxa weeye muluugta caalamka kala jooga xadiikan waxaa kitaabka noocaasa waxa ku yaala haddii uu aqbalo waa wax nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo fulay nabiguna waxa uu qorayo haddii aan la daliishanayn oo aan la xujaysanayn oo aan la dhaqangelinayn iskuma hawle nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu qoro maxalu shaahidku ah halkaas kitaabka la xujaysanayo qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu muqatil abulxasan albarwazi qaala wuxuu uhi ahbaranaa cabdullah wa ibn almarwazi imaamkii jaliilka ah qaala waxa uhi ahbarana shucba ibn اlxajaaj amiir اlmuminiina fi اlxadiid can qataada ibni dicaama asaduusi can anas bni malik qaala waxa ui kataba nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa qoray kitaaban kitaab aw ama araada waa doonay an yaktuba inuu qoro ayuu nabigu doonay calayhi salaau wasalaam ila alacaajib wاlmuluuk wuxuu doonaya inuu u qoro madaxda iyo cajamta faqiila lahu waxaa la yidhi inahum yagu laa yaqra'uuna ma akhriyaan kitaaban kitaab ilaa makhtuuman mid shaambadaysan mooyaane caadadoodu waa sidaas fatakhada nabigu waa yeeshay khaataman khaatam buu yeeshay oo min fidatin fida laga sameeyey naqshuhu waxa ku naqshadaysanee ku qorane ay tahay muxamadun muxamed rasuul ullah waa rasuulkii alla weeye waxaynoo iman doona insha allahu warasuulu satr wallaahu satrun ay sidaa u kala dambeeyaan muxamed rasuul allah ay u kala sarreeyaan muxamed waa layn rasuulna waa layn allahna waa layn wey waa satr wey kaannii waxaad mooddaa anduruu inaan eegaya ilaa bayaadihi caddaantiisa yani khaatumka oo fii yadihi gacantiisa ku yani khaatumka gacantiisa ku sugan cadaankiisa ay muuqanaya faqultu waxaan ku uhi liqataada man qaala yaa naqshuhu muxamadun rasuulullah sidaa ayaa sheegay qaala waxa uu yidhi anas anas bnu maalik baa sheegay hadda maxalu shaahidka baabka loo daliishanaya waxa uu yahay masalada kitaabu libaas kaatumka iyo halka la gashanayo iyo dahabka iyo fidada ka uu yahay baabulibaas baa lagaga hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin halkan maxalushaahidku waa kataba nabiyu sal allahu alayh wasalam waa ficilkii nebiga waana la xujaysanaya wixii laysu qorana waa la daliishanaya waana ta hadda aynu hayno hadda bukhaariga iyo kutubtan aynu dhiganayno waa wax maktuuboo la qoray w sanadkeedu waxba laysku hawli maayo waa min baabi alfadaa'il waalkamaalaat wey nacam laakiin kitaabku hadda waa sugaya waa mutawaatir wey kitaabkaynu ictimaadayna baabun wuxuu baab u yahay man axadkii qaacada fadhiista xayu meeshii yantahi bihi lmajlis goluhu uu ku dhammaanayo ee uu la gaadho waman axad ra'aa arkay furjatan bannaan oo fi lxalqati xalqadii ku sugan fa jalasa fiiha baab u yahay aadaabta alabulcilmiga wax ka mida marka golaha cilmiga la fadhiyo waxa lagaaga baahan yahay xalqada markaad timaado dadkaa soo jiidhin halka uu majlisku ku dhammaado fadhiiso halka ugu horaysa wax ka bannaan ayaad fadhiisanaysa haddii sufuufta hore cidi ay dayacdo wax ka bannaan oo la buuxin waayo waad ka faa'iidaysanaysaa labaduba waa laba wanaagsan qofkii isidhaahda boos xagga hore ka heli ee xagga dambe fadhiista iyo qofka boos hele soo qadima labaduba waa habboon tahay laakiin cidhiirsigaan munaasib ahayn haddii booska hore uu kaa buuxo in dadka aad cidhiiday iyo wixii la midaan munaasib ahayn waa aadaabta alabulcilmiga wey qaala abu cabdilah waxa uhi xadaana ismaaciil waa ibnu abi uways qaala wuxuu hi xadaanii mali imaamu malik can isxaaq bni cabdilahi bni abi alxat alansaari ana aba mura mawla cuqayl bni abi aalib abaa mura ninka la yidhaahdo magaciisu waa yaziid waa mawlihii ummihani binti abi aalib oo cuqayl ay walaalahaayeen uayl walaalahaayeen iyo cali walaalahaayeen mawlaheedii wey laakiin mawlaa cuqayl waxaa loo leeyah uu laaimay uayl mulaaim u ahaa laakiin wuxuu mawla ahaa ummihani ahbarahu wuxuu uga sheegay can abi waaqid allayfi saxaabiga loo yaqaano waa alxari bnu mali min bani lay buu ahaa ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam waqti huwa isagu jaalisun fadhiya fi lmasjidi masjidka wlxaal annaasu macahu dadkuna maciisa ay yihiin oo ay la fadhiyaan id xiliga aqbala waxa soo qaabilay alaaatu nafar saddex nin baa soo qaabilay yani saddex shasi fa aqbala waa soo qaabileen inaani laba ilaa rasuuli laahi sal allahu alayhi wasalam alla xaggiisa wa dahaba waa tegay waaxidun mid baa tegay oo iska noqday aqbalada hore waa soo dhowaadeen weeyi aqbalada dambana horay xalqadii u soo galeen weeyi qaal waxa i fawaqafa waa dul istaageen labadii calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam faama axaduhumaa midkood miyaa fara'aa waa arkay furjatan bannaan oo fi lxalqati xalqadii ku sugan golihii fajalasa waa fadhiistay fiiha furjadii ama bannaankii wa ama alaakharu ka kale fajalasa waa fadhiistay khalfahum gadaashooda xaggii dambuu iska fadhiistay wa ama aaliu oo waa noqday falamaa goortii faraqa rasuul lahi sal allahu alayh wasalam alla uu dhammeeyey yacni min xadiiihi xadiika iyo wixii uu waday uu ka dhammaaday ama shulahu hawshiisii u dhammaystay qaala wuxuu ihi nabigu alaa uhbirukum ma idinka sheekeeya can nafar aaa saddexdaa shasi ama axaduhum jawaabtii waa xadfan tahay yani waxay idhaahdeen nacam ha nooga sheekee dabeedna nabigu waxau hi ama axaduhum midkood miyaa faawaa ila allah xagga alle ayuu ku soo tiirsaday ay lajaa ila allah xagga alle ayuu soo magan galay fa aawaahu allah ilaahay waa soo dhoweeyey oo waa soo dumay wa ama alaakharu ka kale miyaa fastaxyaa waa xishooday minhu allana waa ka xishooday oo waa kii xagga dambe khajilay inuu hore usoo socdo ka xishooday wa ama alaakharu ka kale miya faacrada waa jeestay faacrada allaahu canhu allana waa ka jeestay yacnii aadaabta marka cilmiga la dalbayo waxaa ka mida waxa weeye sida wanaagsan qofku inuu sameeyo meesha ay la gaadho inuu fadhiisto cidhiidhi inaanu samayn inuu soo dhowaado haddii uu helayo meel uu helayo laa yazaalu qowmun yataakharuuna xata yuakhirahum allah ilaa uu alle subxaanahu watacaala dambaysiiyo salaadiibay ku soo baxday laakiin qofku hadduu helaya inuu xagga hore soo fadhiisto oo uu soo dhowaado fahamkana iyadaa u fiican waxa weeye barakadana iyadaa u wanaagsan marka la soo dhowaado laakiin de hadda xalqadii baaba dhowdhow marka laa yukalif allahu nafsa ilaa wuscaha masalada labaad waxay tahay haddii ay kaa buuxdo halka aad soo gaadho qofku halka uu soo gaadho waana ninkaas nabigu sheega calayhi salaau wasalaam meeshii ay la soo gaadhay goluhuu ku dhammaaday ayuu waxaweayuu iska fadhiistay wuxuu hi baabun qowlu nabiyi sal allahu alayh wuxuu baab yahay qowlkii uu nabigu yidhi ruba mubalagin badana mid la gaadhsiiyey oo awcaa uga faham badan uga weeleen badan min saamicin mid wax maqlaya qaala waxau hi xadaana musadad yani waxa badan kii xalqada fadhiyey inuu ka faham bato oo uu ka xifdi bato midkaasi uu u sii gudbiyey waxaa laga yaabaa cilmigaada halkan ka xambaarayso haddaad u gudbiso qof kale qofkaa kale inuu kaaga faham bato baa dhici karta muxadiiintuna waa sheegeen oo waxay u qaybsamaan qolo xadiidka markay qaadanayaan fahansan macnihiis axkaam badan kala soo baxaya iyo qaar xadiidka u warinaya imaamu shaafici waa kii ku lahaa hadduu xadiiku ansaxo noo sheega faantum aclamu bihi fiqiga iyo usuulka iyo qawaacidda iyo istimbaadku aad ugu fiicna oo lagu gaadhay walidaalika markuu yimi kuufa yimi waa ay yidhaahdeen imaam eh, baqhdaad eh, uu yimi waxay yidhaahdeen waxaa haysta niman eh, ahlura'yabaa haystay imaam shaaficiyo muxadibaa u yimi usuulkana yaqaana iyo qawaacidda iyo qaabka wax loo daliishado maa carafna nasikha min almansuukh xata jaana shaafici waatuu imaamu axmed lahaa qala wuxuu hi xadaana musadad qala xadaana bishr wallah aclam sal allah wslm la nabiyina muxamed wla alih wsaxbi wslm ka gaadhsii baan islahaa wax badan